tafkiimka waxaa la yidhaahaa cayilin ayaa xagga luqada lagu yidhaahaa xagga isilaaxa quraana waxaa la yidhahaa xaraka oo la shishlayso see loo shishlaysiin dee waa in makrajkiisa lagaga dhiga mid shilays waa in sifa quwa la siiyo oo sawdkiisa quwo loo yeelo taasi kolkaa maaragtay ku noqonaya eh bimacnaa quwada maxaad ku garanaysaa sifaadii daciifka ahayd sifaadii daciifka ahayd xarafka qaataay waa daciif ifaadooda qawi ah ka qaataana waa qawi ka isku dhex darsadaana bimacnaa marba markii badan ayaa aqlabiyada yeelanaya soo sidaa maha saas kolkaa maaragta kuu noqonaya sheekhu deetana wuxuu ku yihi tarqiqana waxaa la yidhaahaa waa waxyan bimacnaa weyn waa xarafkooda si weyna usoo maro isilaaxa quraadana waa bimacnaa caam xarafkaa ku khasisin isilaaxa quraadana waxaa lagu yidhahaa xarafka oo kolkaa maaragta isagoo weyna soo baxa oo makarkiisa ka soo baxa isagoo weyna liana sifaadiisa daciifabu kolkaa kuu noqonaya deetana xuruf waxay qaybsamahaysaa saddex qaybood xuruuf weligeedba la weyneynayo iyo xuruuf weligeedba la yaraynayo iyo xuruuf kol la weyneeyo kolla la yareeyo xuruufta kol la kolla la yareeyo maxaa laam iyo racyo alif bay ahaayeen kuwa weligoodba weynina xurufu siclaha ahaayeen kuwa weligood yarina kolka maarata inta soo hadhay ahaayeen bay kolkaa maarata ku noqonayaan deetana kuwii la weyneynayay ayaa laba dac laga miisaamaya kol waxaa la miisaamay xarafka dhexdiisa si u kala weynyahay kuwa alle waxaa la isu iyada la weyneynayo sida kale wen maalanba waxa la weyneeyaa waa maxay waa qusa dabin qid soo maahay soo xurufulistitodobada xarfulisticlaha soo maahay toddobadii xarfulisticlaha ahayd xarafkee ugu weyn ee iyagii baan kala weyneynayna waxaa ku weyn daada waxaa ku xiga daad waxaa ku xiga saadka waxaa ku xiga ra waxaa ku xiga qaafka waxaa ku xiga hayna waxaa ugu liita khaaw ayaa ugu leeday saas kolkaa ku noqonaya wa wax lagu qiimeyn waa maxay waa sifaadi maalan bataada haddii aan soo qaadano kulligii sifaadeedu waa qawli qaafka haddaan soo qaadana kulligii sifaadihiisu waa wada qawli laakiin taadu maxay kaga weynaatay qaafka waa idlaaq bay kolkaa ku noqonaysa soo ma arkaysid daadku sifa ducfiga daciifa ku jira lanna waa maxay waa rakhaawo soma waa rakhaawo kolkaa ku noqonaya maadaama rakhaawo waa rakhaawo laazim waa rakhaawo marka daada muxuu kaga yaraaday rakhaawo kaga yaraaday saadka isagana sifadaasoo kalea ku jirta laakiin ti daadku saadka muxuu kaga weynaaday dee saadku wuxuu lahaa daadku wuxuu lahaa idbaaq oo sifo qawiila dheera mise ma arkaysi sida wax loo qiimanayo u faham bay kolkaa u noqonaysa xuruufta horta sidaasay u kala weyn tahay iyada kalwinideeda maka baxnay maxaan gallaa xal kasta iyo isagu si u kala weynya dhowr meelood baa laga fiiriyaa oo dhowr qaab baa la fiiriyaa fiiri hadda qowlka ka horey xaraf kastana dhexdiisa marka la isu fiiriyo wax ugu weyn kolkuu kor dhaban yahu adku ku taagan yahay somarkaasi kolkaas ugu weyn kaa waxaa wixiba markuu kor dhaban yahay uunan alif wadanin baa ku xiga soo laba ma kaa waxaa ku xiga ka godan baa ku xiga kaa waxaa ku xiga ka reeban ee kasra ay reebtay hoosta ay reebtay ayaa ku xiga soo afar ka shanaadee ugu dambeeyaa waa markuu hoos dhaban yahay waxaan ku weydiiyey kii reebnaa waxaad ii sheegtay kii kasradu ay reebtay kii godaalku reebay ama kordhowgu reebay xageebu u kacay markuu yihi wasaakinun can fatxatin ka fati wasaakinun can damatin ka damat haddii uu reeban yahay fatxana ay reebtay wuxuu la mid yahay isaga oo fatxisan haddii uu godan yahay godaaluu reebay maaragtay kolkaa haddii uu godaal reebay wuxuu la mid yahay isaga oo godan bay kolkaa ku noqonaysaa qowl waa kaa oo shan buu qaybinayaa shartii deetana maaragta sidaas u kalasin ka labaadi kolkaa maaragta wuxuu ku noqonayaa mathalaba labaad qayb labaad haddii aan soo qaadano wuxuu ku noqonayaa tan keliyata maaha qaybasha qayb ku labaad iyo ku saddexaad iyo ku afraad iyo ku shanaad baa jira marka ka labaad maalan haddaan soo qaadano wuxuu noqonayaa mathalba maftuuxa ugu weyn madmuumka xiga maqsuurka ku xiga saddex keliya unbuu qaybinaya sax maqsuurka ku xiga deetana saakinkii awal saakinku karabeyn buu la martabay maalanba kii kordhownaa alif ku taagnaa iyo kii kordhownaa un alifku ku taagnayn iyo kii wardhowgu reebay saddexduba waa maxay waa isku darajo kii godnaa iyo kugoku reebayna waa isku darajo kii hoos dhownaa iyo hoosdhowgu reebayna waa isku darajo laakiin tii ugu daqiisan ee qalbigu lahan waa tan sheekhu ummadku ugu dhigay ayagoo maaragtay ku noqonaysa iska fiir haddana tu waxaa jirtaa martabada an ka dhe ilantan saddex bay ka dheceen taasi waa maxay ruuxun bacd alif iyo ruux min hayri alif mamuum iyo saakinkii oo isku daja kay u reebay ku hoosdhagu reebay ku reebay saddex saakinka oo isku daraja iyo maksuurkii shantii daraja saa kuma haysid midna saasuu leehay ka uu qalbigu ugu leexanayo kolka kuu noqonaya aan ku ka matnigu uu dhigay ayuu noqonaya wax kalaa kolka isagu wa wax kalaa jira taasi waa maxay maalan bay ega waxaad soo qaadataa dab godan kolkay godan tahay waa rajabi misaad shanta aan ka soo qaadan waa darajadii saddexaad sooma iyo qafar dhaban oo alfuuna ka dambaynin maalanba waa darajo labaad sooma midkoodee weyn daada iyo qaafar dhaban an iyo qaaf kor dhaban midkoodee weyn daqiiqa maalanba waa qasdu sabiil saad baa reeban saadku markuu riban yahay haddaan darajada u horraysay siino maxaa ka horreeya isagana qaaf toban baa ka horeeya haddaan isagana darajadii saddexda la isasiinhayo aan siino labadan midkee weyn saadkaa ka weyn saadkaa ka weynaanhayo tartiibbu kolkaa ufiican u baahan halkaa tajwiidka lagu sheegiba halkaasu galaa xataa weynidiisa waa in haddeedii ku siisa waa darajadii tee qaata horta mid qale oo dooro eedo maalantaa culimadeenan ma aragtay kolkaa reer sheekh ayman oo leh waxaan cuska maxay ahaydee kolkaa maaragtay maratashaa taasay culimadeenka culataa oo ay ku akriyaan inuu ka alif ugu yahay ka kor dhaban inaan afwadanin wahalma jaraaso ma haysid saaskaa maaragta ay ku siiyaan halkaa waxaa soo baxaya ma waktiguu isticluu ugu yar waa kolka waa kolku saman yahay sooma haddana ka muraqaqa ah uu yahay soo maaha deetna in baad ka horraysiinaysaa ka hoos uu reebay ayaad inka horraysiinaysaa maala biigama ad qabanaysa ilaa man tarafa ilaa maniiqi ma odhan sida maxaad odhan ilaa maniiqu maniiqu nin yarbaa ka sanadu reebtay e uu ka yar koraynaba ku noqon way kugu celinayaan ilaa mani yar qaad bay koodhan darajadaas culimada qaarkeedna kor aragtay oo isla ekaysaan horta <clears throat> madhabkada cadayso oo darajada aad qaadanaysa ma qaadatay xaraf kasta xarafka kale ka koraysi kala korintiisi darajeereeda kugu baraarujinay haddana xarafka iyo xafyada kale ee lamujaabaca iyagana isu fiiri bay noqonaysaa halkaa waxaad ka arkaysaa arrin ducaadi baa kaaga samaysa madhabi oo kale oo culimo ku dul aqrinay aan qaadanay baan iyada kuu regayaa xuruuftu meeshan waa meel aada u guudara iska ir xuruuftu waa jirta xuruuf xarakadana uun ku tacaturahaysa oo xaraka kaan ku tacaturahayna iyo xaraka baan ku tacaturahayna silka horeda lijiya baan u malaynayaa eega da oo kale xurufu idbaaq oo kale haddii kor qaban tahay iyo hadduu hoosta yahay iyo haddii uu godan yahay iyo hadduu reeban yahay intaba uu weyn wax dooni ha koraya uu weyn yahay ilaa ilaa weynaya ayib xuruuf waxaa jirtaa xakadiisa uun ku ta'aturaa oo xarkale aan ku ta'aturahayn waa xarafka qaafka ah isagu markuu xarakadiisu way ta'aturaysaa kolku kor dhaban yahay kolkan yahay kolku hoos yahay oo isdhibahayaa is laakiin ti kolkaa ma arkay xarakada kale waxba dhimahayse ku noqonaysa ilaa waa ilaa tafhiimkii uu joogi darajada tafhiimku haba kala weynaayo xuruuf waxaa jirta xarakeeda wuxuu dhinta sida qeyboo kale adagto kolkaa wuxuu ka noqonayaa iyo wux isaga u dhimahaya qaacidada horey baan kuu soo siiyey jazarigii baan kuu soo siiyey qaacidada waa baraysaa ibnu jazari dibigu noqoya oo tafsiirkaasi ka helaysaa taasa kuusii baa sheekhu wuxuu ku yidhi weyne istinaan iscilo weyne bitartiibin tartiibna ku weyne tartiibkaasoo yafiimanay aw tartiibku ugu weyne dayba ku xujisay sidqin ku xujisay dadla ku xujisay ku xujisay ayra ku xujisay khafiy xujisay saas u kala yihiin dib wanaagsano ama wanaaji dayfa sidqin saaxiib martidii kaasoo maartay dalla ahaa kayra khafiyin mid qaroon qul waxaa tidhaahaa khafiyin weeyaan ashaduhaa ka ugu daran ee ugu weyn almaftu weyaan oo bacdahu alif uu ahaaday wa duunahuna waxaa sii hooseeya almaftuux oo min kayfin ahaaday muhumuhaa baa ku xiga saakinun can kasrin baana ku xiga maqsuuruha baa ku xiga fa kamsatun kamsa wey bilxasri bayna kamse ku tahay aawi kolka ma aragta kii bacda fatxin iyo aawi ti wasaakinun saakin saakinkaana can fatxatin fatxdeed ahaaday ka fatin oo kale wey halkagee wasakinun saakin oo camatin dama dabadeed ahaaday damatin oo weeyo wallahu acla wa aclam